على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله باب التمييز هذا محله تمييز كباب كيسي وي وحور الشيخ والتمييز ay wa min almansuubaati mansuubaadkii ayuu ka mid ahaaday atamyiizu baan odhanna tamyiis marka tamyiisku waa mubtada khabarkiisiina uu go-an yahn soo qadarana waa khabarun waa mubtadaun khabarkiisiina uu maxduuf yahay wa min almansuubaati mansuubaadka ayuu ka mid ahaaday atamyiizu ay ayilmumayizu ka mumayiska la dhaa masderun bimacna almumayiz saasaa loo jeeda markaa tamyiiz waa tafciil weeyi oo loo jeedo mumayiz wuxuu yidhi sheekhu watamyiizu ay wa min almansuubaati tamyiizu mansuubaadkii ayuu kamid ahaaday tamyiizku wa huwa tamyiizku ismun ismi weeyi ismigaasoo fadlatun fadlaa ismigaasoo nakiratun nakiraa a ismigaasoo jaamidun jaamid a ismigaasoo mufasirun fasiraya limaa shay fasiraya maaga oo imbahama qarsoonaaday ay huwa maagu min adawaati daatooyinka xaalada uu yahay aw inisabi ama nisbooyinka xaalada u yahay hada huwa le atamyiiz an yakuna isman wa an yakuna fadlatan wa an yakuna nakiratan wa an yakuna jaamidan wa an yakuna mufasira liman bahama min adawaati aw inisabi hadihi khamsatu shuruud soo ma laabudda an yuujada hadihi alkhamsa shanta in la hela waa lagama maarmaan wey kitaab iska dhaqaajinana insha allah dacarka waa iska fudaydinana aywa min almansuubaati mansuubaadkii ayuu kamid ahaaday atamyiisu tamyiis tacriifu tacriifku waa eray bixinta wey tacriifkiisu waa qeexitaanka la qeexayo weeyaan wa huwa tamyiisku maa lafdi weeyi maaga oo ijtamaca uu kulmay fiihi maaga dhexdiisa khamsatu umuurin shan arimood baa ku kulmay shan arrimood he ayaa laga helay shanta arrimood mid kamid ah dee la waayo isagii maade axaduhaa khamsada midood an yakuna waa inuu yahay huwa lafdiga ama ismigaasi ama yakuna waa inuu yahay huwa tamyiiskii isman ismi waa inuu yahay ama maaga ku ride ila hadda soo martoo lafdiye an yakuna waa inuu yahay isman ismi waa inuu yahay ficilna ma noqdo xarafna ma noqdo saxiix walala wthani ka labaad an yakuna fadlatan fadlo waa inuu yahay fadladani fadladii xaalada lamid maa xaalada maxay ahayd an takuna bacda tmaam اjumla la ma yasixu اstiqnaa canhu saas ayaad soo ma si ayada quraanki lagaga jawaabayde halka fadladan kelima ahaan baa loo jeedaa isaga waa laga maarmi karaa isaga he hadalkuu ka maarmi karaa saxiix wala la markaa fadlada halkan iyo fadladii xaalad way kala duwan yihin la socda marka wthalitha wa thaliu weeyaan wthaliu ka saddexaad an yakuna waa inuu yahay ah, maagaasi oo lafdi ku dhacaya oo tamyiiska uga jeeda nakiratan nakir waa inuu yahay sheekh nakirahe waa inuu yahay waqad yaati bilafdi lmacrifati fayuawalu binakirati macnaa wuxuu ku iman karaa lafdu lmacrifa lakin maxaa lagu awilaya nakiranimo waynu soo qaadanay de waibta nafsa yaa qaysu can camri soo maynaan qaadan baydka waibta nafsa an nafsa waa maxay muna tamyiisayn haddana waa maxay waa macrifa maaha waibta nafsan bay ka dhigan tahay saxiix walala waraabicu ka afraad an yakuna jaamidan waa inuu jaamid yahay sheekh ya waa inuu yahay jaamid waa haaliban qad yakunu mushtaqa wa wuquucuhu mushtaqan qaliilun sida lilaahi daruhu farisa oo kale meelaad ku aragtaan lilaahi daruhu ilaahay bay caanu barbaarintiis iyo laban barbaarintiisu usugnaatay farisan min jihati faris dee faris waa faacil min isfacilayn mana mushtaqayn waa qaliil laakin wwuquucuhu mushtaqan qaliil waaba qaliil shekh waa lagu yidhi marka inuu jaami yahay wey walkhaamisu shardiga shanaad an yakuna waa inuu yahay mufasiran mid fasiraya limaa buu fasiraya maago inbahama qarsoonaaday ay huwa maago min adawaati xaaladu yahay daata qarsoonto isagu fasiraya daata qarsoonba ayuu fasiraya warku muna caddayn daata u qarsoon ayu tusaale markaan ku idhahdo axadda koob iyo toban oo koob iyo tobankan daatadooda maxay yihin ma ariba ma riyaa ma ma ya maad kala garanaysaa isaga cadaynaya marka kwkaban markaan idhaa ka war daatadii axad casharaad maana fahmi kwkab kolkaa daatu caddeeya ama nisbo laba shey oo laisku tiirinaya nisbadii ka dhexaysay oo qarsoonaatay ayuu caddeeya warku cadi ayla tahay fa huwa tamyiizkii muwaafiqun mid ka waafaqsan weeye lilxaali xaalkii fi lumuuri umuurtii buu ka waafaqsan yahay umuurtii athalaatati saddexda ahayd umuurtii alwli halaatada alula alwli bu yidhi mise alula alula bur soo ma kaagaas sheekh muxuu yihi waxaan soconaa fa huwa muwaafiqu lilxaali fi lumuuri halaathati alula mise alwali uwal buri soo ma waa jamc awal ba uwal lagu jamciyey awal baa uwal lagu jamciyey ya aakharna maxaa lagu jamciyaa ukar akbar maxaa lagu jamciyaa kubar inahaa laixda lkubar warkaas awal uwal aakhar ukar akbar kubar ilaa maa laa nihaaya sii wada de fa huwa tamyiiska muwaafiqun lilxaali xaalkii midka waafaqsan weeyaan fi lumuuri umuurti umuurtii athalaatati saddexda ahayd umuurtii alweli ee horreysay halaatadii alweli ee horreysay saddexda shardiya u horreeyuu ka waafaqsan yahay maad garanaysaa an yakuna isman wlxaalu yakunu isma wa an yakuna fadla walxaalu takunu fadla wa an yakuna nakira walxaalu takunu nakira mna mayna iska waafaqsanayn way iska waafaqsan yihin saddexdaa way iska waafaqsan yihin lakin fadlanimada way kala duwan yihin baan idin idhiyo fadlada xaalada lagama maarmi karaa loo jeedaa ee waa bacda tamaami ljumla lakin tamiiska fadladiisa waa kelima ahaan loo jeedaayo waa laga maarmi karaa wa mukhaalifun mid ku khilaafsan weeyaan fi lamrayni labada amar labada amar ee alakhirayni dambe labada arrin ee dambe maad an yakuna jaamidan wa an yakuna mufasira liman bahma min adhawaat aw inasab wuu ku khilaafsan ya xaaladu maxay an yakuna mushtaa armayna mushtaan mushta ya hadduu jaamid ku yimaado maxaa la samaynayey shan goorna waa la lix goorna lama awilo xalay qaadanay soo ma kale waa an yakuna munfasiran min dawaat bal isagu muxuu ah, waa an yakuna munfasiran liman bahama le min alhay-aat bu isagoo ade labadaa shardi ku khilaafsan yahay liana alxaala xaalku lamaba xamta wuu ka hortaalaay liana alxaala xaalku mushtaqun mushtaq weeyi mushtaqaasoo mubayinun cadaynaya lilhay-aati hay-aadka ayuu cadaynaya iyo hanaanyada iyo xaaladaha wa tamyiisu tamyiiskuna jaamidun waa mid jaamid ah jaamidkaasoo mubayinun cadaynaya lidawaati dawaati aw inisabi buu cadaynaya marka intan meesha inoo taala ayuu bu inoo sheegay inta kale shuruuxda kale ayaad ka raacan doontaan insha alla waxyaalo kale ay ku kala tagaan baa jira haddaad heli kartaan sharaxa tacliiqa uu leeyahay maxamed muxyidiin aad buu u fiican yahay isaga laftiisa hoostu ku taqriiriya sharaxa waxaan o dhan ka soco wa aar wuquuci dhicitaankiisa waa akar wuquuci dhicitaankiisa ka ugu badani kainu bacda maqaadiri maqaadirta dabadii ayuu ahaaday ah, maqaadirta dabadii ayuu ahaaday meelaha ugu badan ee u dhacaa tamyiiskani waa bacd almaqaadiir wa tilka taasi maqaadiirtaasi ka jariibin oo kaleba weeyaan hictar ama waa wax wax lagu de qiyaasan weeyaan dhulke qoodi qoodigi iyo wixi ma garanaysaan lakin <laughs> inkastoo intuu laeg imse taag ma garagarana soo ma qoodi laakin wan garanade soo waa qiyaaste lagu socdo weeyaan beertayda waa intaasoo qoodi waa wax la garanayo wey ka jariibin oo kale weeyi qoodi nakhlan oo min nakhlin timir ah jariibkani waxba lagu qadaraya wixii lagu qadaraya waa maxay de waa la daba dhigay o waa la caddeeyey waa maxay nakhlan baa layihi beer baa ku taalla eh, qoodigaade saxiix walala xabuubna kuma taalo wa kan haruurna kuma yaalla waa timir baa lagu yidhi wa saacin galaan saac isagoo inu ka adagne waa maki wixii wax lagu miisayey weeyaane tamran oo timir ah saaci waa la caddeeye waxbaa lagu qadaraa de soo ma wixii lagu qadarayay baa lagu caddeeye oo ah de tamran ila daata la cadaynaya meesha daata qarsoonaate saacan daatada ku jirtaa maxay tahay de ila saaca laftiisa looma socda waxa ku jira loo socdaay de waa tamran wa manaweyne laba rodol casalan oo malaba ah. labada rodole lagu sheegaya waa maxay daatadoodu maxay tahay de waa malab walcadadi iyo wa bacda alcadadi cadadka dabadii markaa maqaadiirta iyo cadadku way kala duwan yihin maqaadiirtu iyo cadadku waa maqaadir waa jamcu miqdaar weya waxbaa lagu qadara marka isaga laftiisa looma socde waxaan lagu qadaraya loo socda wuu kuu sharxi doona weliba agga dambu ka keeni doona insha alla ya hadda jariibka uma socono laakin maxaan u soconaa jariibki waa qoodi laakin qoodigan wixii lagu qiyaasaya baan doonayna de qoodiga maxaa ku yaala galaanka waynu garanaa in wax lagu qiyaase isaga uma socno lakin maxaan u socona dee waxa lagu qiyaasaya muxuu yahay daatada ku jirta lagu qiyaasaya waa maxay hadda waad ila fahmi kartaa ma ila tahay ila ima cusbina bilowma nihini walcadadi wa kain bacd cadadi cadadka dabadibu aday cadadkana uu daba dhaca hadde tamiiskan la hayso tamiiskani waa kee horta ya ma tamiisunisba mise tamiisudaat waa tamiisudaat de ya hadda markaan jariib idhaahdo dee jariibkan waxa ku taagan waa maxay daatada ku taagan baa la doonaya de waa tamir baa lagu war kuma caddo tamiisudaat waa la dhaa maxaa kaloo la dhaa waxaad fataa maxaa la dhaa o kale ya tamyiisudaat iyo tamyiisinisto farca hore loo qaybiyo yan tamyiiska haye tamyiisudaadka magaciisa labaad muxuu ah way baxsatay ma de tamyiisu mufrad baa la dhahda tamyiisunisbana tamyiisuljumla la dhahda haddaad meelaha ku kala aragtaan labada magacooda isku mid weya warkuma hadda wadalika tusaale naxwi axadda cashare koob iyo toban inuu tamyiisudaadka iyabaan kutusinaya axadda cashare koob iyo toban oo koob iyo toban kan daatadoodu maxay yihin ma ariba ma looba maxay yihin de daatadoodii maad garanaysaa kawkaban baa lagu yi daatadoodii maan lagu cadayn kawkabkani waa maay waa tamiis muxuuna daba dhacay bacd alcadad war kuma caddo haye halkaa muxuu idin qoray iniga muxuu idin qoraya wa tiscun wa tiscuuna najatan adigana ah, saxiix kaasay naga saxsana moogta ilaa tiscun wa tisciin ilaa tiscin wa tiscuun ilaa laga gaadho sagaal iyo sagaashan axadda cashara ka bilow cadadka murakabka ilaa sagaal iyo sagaashan ka gaadhsii bimacnaa tamiiskoogu wuxuu noqdaa buu leeyahay mufrad buu noqdaa mufrad ayuu noqdaa annaga aayad quraan noo qoray wa tiscun wa tiscuuna nacjatan xagga dambe sharaxa inu nooga keena ahayd lakin inu idhaabay ahayd ilaa inuu geliyo intaulgaayadiiyo de axad cashara waa halkii laga bilaabiyay cadadka murakabka ee tamiiskaga uu mufradka noqdo tisca wa tisciina waa lagu gebagabeeya saa weyan kolka katoos markasta ya wa minhu tamyiisu daadkii ayuu kamid ahaaday tamyiisu kam kam tamyiiskeegaa kamid a kamtu way qaybsantahay kamta alistifaamiyati istifaamiyada loo nisbeeyey kamta istifaamiyada la idhahdo tamyiiskeegu tamyiisudaadku kamid yaha sheekh warkuma caddo waan iska kookoobayna wadalika tusaale naxwu kam cabdan iminse adoon ayaad malagta niyaho mulkiday ood hanatood yeelatay malagta waxaa ka dambeeya ma taqaanin calaamatu istifhaam baa la dhahda maxaa keenay kamtanaa keentay shee markaa kamtani ma khabariya mise istifaamiya ila waan soo dhignay kam luqa alcarabiya mise aheyd dee labun bay ahayd ba kam istifaamiya kam khabariya kamtani waa istifaamida calaamada ka dambeysaba waa calaamatu istifhaamde muna warku caddayn markaa u fiirsa cabdan waa maxay iminka ya cabdan waa tamyiis min tamiisidaat buu kamid yahay ya tamiisudaadka laftiisa ayuu kamid yahay marka cabdan kamtaa eh, istifaamiyada ah tamiiskeegu waa mufrad waa mufrad wey masl fahmi muxuu la mid yahay axad cashara tirada ka bilaabanta ilaa tisca wa tisciin mufradkeegu lamid yahay tamiiskeegu lamid yahay sheekh ah, sheekh mahdi soo lama haysati waayahay fa ama tamyiisu lkhabariyati haddaba kamta khabariyada la dhahda tamiiskeegu fa majruurun mid la jarayo wey famajruurun majruur weeyi mufradun weeyi mufradkaasoo ka tamyiizi miati miada tamyiiskeega lamida iyo wamaa fawqaha miada waxa ka sareeya ya war kugu cad yeelata tamyiiska kamta istifaamiyada tamyiiskeegu tamyiisudaadku kamid yahay buu ku yidhi tusaaluu ku siiyey tusaalaha waxaynu ka fahmaynaa axad cashara ilaa tisca wa tisciin tamyiiskeegu waa mufrad mansuuba kamta istifaamiyada war warkuma caddo waayo khabariye xaggeen geyna khabariye wuxuu kugu yidhi tamiiska khabariyada miyaa horta waa la jeraya waa ka labaada waa mufrad war warkuma caddo ya ka tamyiisil ah, mia miada tamyiiskega ka waran dee miada tamyiiskegu waa mufrad waana loo idaafeeya mar kasta mar kasta waa loo idaafeya sharaxan kugu iman doona saxiix walala waa yahay iyo wamaa fawqaha waxa ka sareeya mia maxaa ka sareeya tisca wa tisciin mufradkeeg wayna soo baranay soo ma iyado mufrad mansuubuha ade laakin miada waa loo idaafeynaya saxiix walala miata cabdin ya saas ayuu daba dhacaysa wamaa fawqaha maxaa ka sareeya de shan boqol iyo ah, iyo dee alifkii baa ka sareeya de kunkii soo ma ah, alfa dinar ba laska wa laska saas ba noqonaya ah, alfa cabdin warkiis ma caddo saas baa isaga loogu idaafinaya tamiiskiisa ow majmuucun ow majruurun ama majruur weeyi majruurkaasoo majmuucun la jamciyey ka tamyiiz casharati casharada tamyiiskeeda xaalada uu lamid yahay iyo wamaa duunaha waxa ka sareeya iyo wamaa duunaha waxa ka sareeya casharada wamaa duunaha waxa ka hooseeya afan iyo wamaa duunaha casharada waxa ka hooseeya kamta khabariyada tamyiiskeega mia waad ka dhigi karta waa mufrad loo idaafeeyey oo majruuruuna ama waxaad ka dhigi kartaa cashara waxaynu baranay axadda cashara cashara maxaa ka sarreeya de koob iyo toban koob iyo toban ilaa sagaal iyo sagaashan ka gaadhsii tamiiskeyga waad tamiiskiisu waa maay waa mufrad mansuuba sagaal iyo sagaashan maxaa ka sarreeya boqol boqol ilaa kun ka gaadhsii waa loo idaafeeya waa mufrad loo idaafeeya haddaba cashara cashara maa mayna wax kasii hooseyn sagaal iyo toddoba iyo dee waxaasa ka hooseeya soo ma waa jamac casharatu rijaalin baa laska dhahda waa loo idaafeeya alaaat rijaal maad meelaa ku arkaysa mufradtamyiiskiisa eh, waa loo idaafeeya waana jamac kaasoo kalena wuu noqon karaa kanta khabariyada tamyiiskeegu markaa mar muxuu waafaqayaa micada iyo waxa ka sareeya marna muxuu waafaqayaa casharada iyo waxa ka hooseeya warkiisu ma caddo waa basiid bay la tahay walaka waxaa kuu sugnaaday niyo fi tamyiisi istifaamiyati kamta istifaamiyada tamyiiskeega istifaamiyada almajruurati lagu jaray bilxarfi xarafka lagu jaray jarun jar baa kuu sugnaaday waa nasb nasbna waa kuu sugnaaday tmiiskii kamtii nagu celiyay istifhaamiyada kamta istifhaamiyada tmiiskeygu muxuu ahaa muxuu lamid yahay bu yihi ya axad cashara ilaa tisca wa tisciin tmiiskeygu lamid yahay soo ma mansuubu ahaa soo ma ya haye waxaa kaloo noqon karaa bu yihi kolka kamtii haddee lagu jiro tusaalahaan xarfujaro ba oo kalea jirtayba kamtii istifhaamiyadii lafteediiba xarfujar galay maadaama oo xarfujar u galay kamtii istifhaamiyadii inaad jartaay ood raacisaano kuu banaan inaad iska nasbisaano kuu banaan waa hawl kaloo kubar kuusoo kordhiyey kasoo halkaa maxaynu ku haysanaa tamyiiska loo yaqaano tamyiis aلdhat ama tamyiis almufrad yaqacle bacd maqadiir wa bacd alcadad kamta istifaamiyada lafteeda saasuu noqdaayo tamyiisudaatku ku tirsan yahay kamta khabariyada lafteeda halkay kala marayaana waa laguu sheegay wayakuunu tamyiisu tamyiisku wuxuu ahaadaa mufasiran mid haye halkaa muxuu haye intaasaad kuu qoraya miya wykunu tamyiisu mufasiran linisbati muxawalan baadna ku qoray wykunu wuxuu ahaadaa atamyiisu tamyiisku wuxuu ahaadaa mufasiran mid fasiraya ayuu ahaadaa linisbati nisban mid fasiraya ayuu ahaadaa muxawalan xaalada yahay tamyiiskaasi mid laga soo wareejiyey meel oo meel laga keenay dee halkana waan garananaayo tamyiiska tamyiisu jumlaha la idhaahdo ama tamyiiska loo yaqaano tamyiisu nisba dee waa la qaybiya waxaa loo qaybiyaa muxawal iyo ayru muxawal muxawalkaa loosii qaybin jiray ilaa saddexde muxawalu can ilfaacili muxawalu can ilmafcuul iyo muxawalu can hayrihima ayr muxawalkana de xabid bu iska aha sooma wuu ku keeni doona intaba mayna basiidaynsha wayakunu tamyiisu tamyiisku wuxuu ahadaa bu yihi sheekhu mufasiran mid fasiraya ayuu ahaada linisbati nisba mid fasiraya ayuu ahaada mufasiran mid fasiraya ayuu ahaada linisbati nisba marka halkaa hoose waa ka kule walxaasilu ana kam calaa qismayni kamtu so ilama socotaan xaashiyada yaasiinka ega sharxiisa halka yaasiin u ka qabtay wlxaasilu ana kam calaa qismayni kamtu labay u qaybsantaa istifaamiyatin bimacnaa ayi cadadin iyo wakhabariyatin bimacnaa kaiir maad ila socotaan wa kulun minhumaa yaftaqiru ilaa tamyiizin faama alula famumayizuhaa ka mumayizi cishriina waakhawaati fi lifraad ya mufradnimada tamyiizka loo yaqaano tamyiisu tamyiisu kamta istifaamiyada tamyiiskeegu cashare iyo wixii ka sareeya de tamyiiskeegu lamid agga mufradnimada wa fi nasbi nasbaha laakiin la nasbinayo ilaa cadadkaa dabadi mansuub u ahaaye alaaatu madaahiba saddex madahab baa ku jira laaziman mulaqan weligiiba nasbaad mid ahaanaya jaa-izuljari mulaqan laazimun in lam yadkul calaa kam xarfu jarmi saddexdaasuu noqonaya ka soco waama thaaniyatu talabaad alkhabariyatu weeye fa mumayizuhaa mumayiskeega yustacmalu taaratan mar waxaa loo isticmaalaa ka mumayizi cashratin cashratin tamyiiskeega oo kale fa yakunu wuxuu ahaadaa jamcan majruuran casharada sawde jamc ma jamc majruuru noqda wa taaratan madna ka mumayizi miatin mia tamiiskeego kale ayuu noqda fa yakunu mufradan majruuran de kamti khabariyadii labada goor mar cashare raacaysa iyo waxa ka hooseeya muxuu noqonaya jamc majruura marna waxay raacaysaa miada iyo waxa ka sareeya muxuu noqonaya mufrad majruura war warku ma caddo waqad ruwiya qowluhu baana lagu weriyey kam camatin laka ya jariiru wakhalatin fadcaaa qad xalabat calaya cishaari bu kam amatin kam camatin eda badanaa bu i edadaasoo laka adiga kuu sugnaatay yaa jariiru jariiro wakhaalatin iyo habaryaro badana fadcaaa faraqa loocan bui qad xalabat listay inta ay listay calaya aniga dushayda cishaari geelay bu se geela ulistay farina soo qalloobsaman ya armin waa oh, maay mufrad maynaan de wataa loo idaafeeyey de meelaha sharax hoosan in badan bu inaga sii akriyaya idinkaa faidaysan doona insha allah halkaa kasii akrista de wykun tmyiisu tmyiisku wuu ahaanaya mufasira mid fasiraya linisbati nisba mid fasiraya ayuu ahaanaya muxawalan xaaloya mid laga soo wareejiyey meel wadalika tusaale ishtacala waxaa huray arasu madaxii ayaa huray shayban min jihati sharci ra ahaan buu uhuray de halkan waan garanaynaayo asalkii ilahayba xaqiiqadooda wuxuu ahaa ishtacala shaybu rasi faxudifa mudaafu wa uqiima almudaafu ilayhi maqaamahu faاrtafaca kaاrtifaacihi faxasla اlibhaamu fautiya bilmudaafi اlmaxduufi kadibna maxay noqotay ishtacala arasu shayban eeg asalkii marku waa ishtacala shayb rasi shaybka go maxay noqotay rasi baa meesha yimid sidiisii ha u godnaado ishtacala rasu madaxii baa huray ibhaan baa meeshan dhacay maa siduu uhurayde nisba meeshan taalla jumla isku tirinaya ficliya faacil siduu uhurayde kadib waxaa lala yimiday mudaafkii la goysiy ibhaamka daaqada shayban min jihati ran marka muxuu ka yimiday waa muxawalun le an lfaacil wafajarnaa waa dilaacinay alarda dhulka cuyuuna min jihati ilahaan baan u dilaacinay wafajarnaa cuyuuna alardi waasluhu wallahu aclam wafajarnaa cuyuuna alardi faxudifa almudaafu wauqima almudaafu ilayhi muqaamahu faintasaba kaintisaabihi faxasala alibhaamu fautiya bilmudaafi almaxduufi wafajarna alarda cuyuuna iyo w ana aniga ayaa agtaru badan minka adiga xaggaaga maalan maal ahaan aniga ayaa kaa badan xagga maalka he ana kaa badan waay kana muxuu ahaa ya maalii aktharu minka saasuu iska kadibna waxaa la xadfay mudaafkii baa la xadfay maxaa la xadfay mudaafkii baa la xadfay mudaafkii ayaa la gooyey oo ah maal maalade haddee damiirka laga gooyo caamilka ku camal fala wuu infisaalaa ah moogta ah, wacaamilu damiiri mahma xudifa faina faslahu ladayhim ulifa ina isaga doona insha alla haye kadibna muxuu iska noqda dee ya baa ma damiir rafca maaha layn iyad maxaad samayni damiir rafci isku bedelaya ana buu noqday man ana iska noqon muxawal al mubtada munaad marka kana wakade intaa de ajri waad ku barateene aw hayra muxawalin xaalada uu yahay tamyiiskaasi wa hayra muxawalin xaalada min aan meelba laga keenin naxwi tusaale ahaan in talaa waxa buuxsamay alaynaa weelkiibaa buuxsamay maa min jihati biya saasuma lagu arkaa meel uu ka dhashay la garan maayo saasuma lagu arkay meel uu ka yimid ma mubtadu ka yimid ma ma faacil ma saasuma lagu arkay sheekhow waa hayru muxawal wey war kuma caddo waqad yuakidaani inay adkeeyaan baa la arkaa faacilka halkeen ku ridnaa faacilka he halkeen ku ridnaa sheekh ya muxawalka iyo ayru muxawalka waay waqad yuakidaan inay adkeeyaan baa la arka xaalkii iyo tamiiskii baa lagu ridaya xaalkii iyo tamiiskii baa lagu ridaya saxiix xaalkii iyo tamiiskaa lagu ridaya ila waxyaala qaarkoodna way wadaagaan labadooda muakid soo xaalo muakida xali minan soo qaada xaala muakida xaalada kalena maxay ahayd iyo muasisa aw mubayina soo saamayn xaalada muakidad xaalada muasasadii maxay ahayd hiy alati laa yustafaadu macnaha biduni dikriha muakidaduna maxay ahayd hiy alati yustafaadu macnaha biduni dikriha sntamaen markaa labadoodiba muakid bay noqon karaan waqad yuakidaani xaalkiiyo tamyiiski inay adkeeyaan balarka inay wax adkeeyaan balarka wadalika tusaale naxwi walaa ta'thaw ha fasaadinina fi lardi arlada ha fasaadinina mufsidiina xaalatin kuwa wax kharibayo fasaadinaya mufsidiin mina xaalahayn tacaamilkeega horun bay adkeynaysaa sheekhow la soco iyo wa qawluhu ah, shacirka qawlkiisa min abu aalib weyaan min khayri adyaani bariyati diina min khayri adyaani bariyati beriga iyo khalaaida iyo makhluuqa diimahooga ta ugu khayrka badan inay tahay ayaan ogaaday diinan min jihati diin ahaan ta ugu khayr badan inay tahay ya wk khayr ayuu caamilkiisu ahaa lakin adyaan bu adkeeyde adyaan ayay iska adkaysa wa minhu wa minhu wa minhu kan ayuu ka mid ahaaday waa bisa waxaa xumaaday alfaxlu aabbaa xumaaday ay almaqsuusu bidami ka dhaleecaynta lagu khasisaya faxluhum qoodhooda iyo aabahood weeyaane faxlan min jati aaba ahaan buu uxumaaday ya waynu soo baranay maogtahay ya bise iyo nicmo faacishood intay noqonayen samayna soo baran imise aan noqon jireen halaatha saddex bay noqon jireen sheekhow kow inuu yahay damiir mustatira waa jibril sitaar iyo inuu yahay ismi alwata iyoynu yahay ismi isagu aan alwadan laakin loo sii idaafeeyo mid alwata wala nicma daar lmuttaqiin baynu kusoo qaadana tusaalayash soo saamayn intii un weeyi marka alfaxl waa ismigeedi faacilkeygi weyan waynu haysanaaba bisa alfaxlu faxluhum faxlan ta dambe weyan faxlan ega waa maxay de <laughs> waa takiidun mina takiidan ila halka hora laga fahmiye qulnaa saasaan leenahay bu i khilaafana mukhaalifina xaalan ku khilaafin siba weyhi tusiba wi loodhan jiraan ku khilaafin yui camar ibn qumbur soomayn halkaasaan ku khilafin labiyo sadde jir bu ku dhintaba haddana waa imam nuxaat waka ya kelmad yaroo keliya ay ayaa u geystay cilmiga intaa leg inu xasiliyo ya xalqadii xamaad buu fadhiyey kadibna xadiis baa loo yeedhinay ya laysa abadarda bu ahaa laysa abudarda bu kadibna kolkaasuu ku yidhi sheekhi laxanta yaa siiba weyhi kadibna wuxuu yihi la atlubana cilman raadiye oo raadiye cilmi cid danba aynaygu laxni xukumi doonin kadibna siiba wuxuu laazimay khaliil ibn axmed alfarahid iyo raggii ragga kadibna wakaa baxri kun oo soo soddon jir u dhintayba alkitaab haddee la idhaahdo kitaabku ku dhaco waa kitaabu siba wehi weyaan markaa waxaan kolalka qaarkood kolkuu ficilku ku kiciyo waa khatar weeye moogta waxbaad xasilin karta ka soco markaa su-aalaha u diirtaan atamyiisu darbaani tamyiisku waa laba qaybood mufasirun mid limufradin mufrad tmimufradka tmisudaatna waa la dhahda iyo wmufasiru mid fasira linisbati nisbo tamisu jumlana waa la dhahda warkuma caddo fa mufasiru mufradi mufradka ka fasira lahu mufasiru mufradka waxa u sugnaaday mardhaanun amaakin laga maleeyo amaakintaasoo yaqacu dhacayo bacdaha amaakinta dabadeed meelo dhaca jirto sheekhow tamiiska loo yaqaano tamiisudaadku ama tamiisu mufradku axaduhaa amaakinta midkood almaqaadiiru maqaadirta wey waxyaalaha maqaadirta wax lagu beego wax lagu qadare lagu wahiy maqadirtu cibaaratu waa ka waramid can alaaati umuurin saddex arimood laga waramo almasaaxaati waxyaalaha wax lagu mitiriyo wadalika tusaale ka jaribin oo kale weeyaan higtar ama qoodi nalan oo timir nalan oo timira marka wabaa lagu tiriya wabaa lagu taakiya lagu xusliyaade soma waa misaaxaad waxbaa lagu mitiriya sheekhow walkayli oo kale wey waa wii wa lagu beegay lagu miisiy wadalika tusaale ka saacin suus ama galaan tamran oo min tamrin timira dee galanka waba lagu misaam naqaana wlwazni wazankii dee wasanka waxba lagu misaama wadalika tusaale kamana weyni laba rodol oo kale weeye casalan oo min casalin malaba kaasi waa bacd almaqaadir maqaadirtu markaa maxay noqotay saddex bacd almasaaxaati bacd almakiilaati bacd alle awsaan soo ma ah, bacd almawsuunaat intaa dabeed bay noqotay athani ka labaadna alcadadu cadad weeyi wadalika tusaale ka axadda cashar oo kale weeyaan koob iyo toban dirhaman oo min dirhamin dirhama minhu qowluhu tacaala ayaa ka mid ahaaday inii anigu buu yihi nebi yuusuf ra'aytu waxaan arkay axadda cashara koob iyo toban ayaan arkay kawkaban oo min kawkaban xidiga koob iyo toban xidigood baan arkay ya axadda cashare tamiiskaa ah axadda cashare cadadkaa ah ee daatadeedu markii hore ay ibhaamsanayd ay qarsoonayd kawkaban baa cadaysay waana tamiisu daat weeyi waana meelaha u dabadha cadde wahaakadaa sidaasuu ahaaday xukmu lacdaadi tirada xukunkeedu min axad cashare laga bilaabo ila tiscati wa tisciin waad ila socotaan soo ma waa mufrad mansuubu noqonaya wey mufrad mansuubu noqonaya min axad cashara leh ilaa tisca wa tisciin wa qaala lahu tacala ilaahay sareeye wuxuu yidhi ina hada kan ya akhi walaalkay wey lahu asaga ayuu usugnaaday tiscun wa tiscuuna sagaal iyo sagaashan nacjatan o min nacjatan laxa ya tiscun wa tiscun tiscatun wa tiscuuna maxaa lo odhan waayo waa khilaafu qiyaaskii maynanta ya ila mufradka ayaa muanathe waaya marka nacjatan waa maxay dee waa tamiiskii wey daatadii sagaaliyo sagaashanka lagu cadeyey muna tmis daat ahayn muna tamiisu mufrad ahayn ya ila daata lagu cadeeyeybe muna mufrad ahayn adana muna mansuubna ahayn tamiiski waka wa fi lxadiidi xadiidka ayuu ku sugnaaday ina lilahi ilaahay ayuu u sugnaaday ina lilaahi ilaahay waxa u sugnaaday tiscatan wa tisciina sagaaliyo sagaashan isman oo maga isman oo maga de isman baa cadaysay maantana tisca wa tisciin waxay ahayd ya cadadkiina isna waa kii koobaad waa bacd alcadad kii koobaad waa bacd almaqaadiir kii labaadna waa bacd alcadad wa fuhima waxaa laga fahmay bu yihi sheekhu min cadfi cadadkayga waxaa laga fahmay fi lmuqadimati muqadimada aan cadfay alcadada cadadka cala lmaqaadiir aan ku cadfay anahu shaniye laysa inaanu kamid ahayn cadadku min jumlatiha maqaadirta jumladeeda inaanu kamid ahayn cadadku jumla kuma jiro maqaadirta ila walcadadi buu yidhi wlslu lilcadfi almughayara cadafkana maxaa asal wa mughayara sheekh wa asal waade marka cadadka kuma jiro maqaadiirta sheekhow ha isku khaldin weeyaan macnuhu sooma waa tambiih wa huwa qawlkani qawlu akar muxaqiqiina nimanka muxaqiqiinta eh, badankooga qawlkooda weeyi lianna almuraada ujeedada bilmaqaadiri loola jeedaa maa weeyi maagaasoo lam turad xaqiiqatuhu xaqiiqadiisa aan loola jeedin bal miqdaaru qadarkiisa loo jeeda ya maqaadirta laftooda kufasir maqaadirta xaqiiqada loolama jeedo oo tusaale ahaan jariibka uma socono jariibkan wax lagu mitirinayo uma socono laakin maxaynu u soconaa jariibka wixii la qadar ahaa ee lagu qadarayay baan u soconnaa oo timira galaanka uma soconno laakin maxaynu u soconaa galaanka wixii lagu qadarayay oo ama timira ama sonkora ama beriisa waxaasaynu u socnaaday warkuma caddo liana almuraada ujeedada bilmaqaadiri maqaadirta loola jeedaa maa weeyi maagaasoo lam turad xaqiiqatu xaqiiqadiisa aan loo jeedin bal miqdaaruhu qadarkiisaa loo jeedaa waxa ku qadarka aa loo jeeda isaga ee leegde warkuma caddo ma adkayla ta waa xataa inahu tasixu si ay u asaxdo idaafat miqdaari ilayhi in miqdaarka loo idaafeeyo idaafat miqdaari in miqdaarka loo idaafeeyo ilayhi mumayiska mumayiska in loo idaafeeyaba ah, walaysa cadadu cadadku ma aha kadalika sida cadadku isagu saama noqon karo looma idaafayn karate alaa tara oo ma indhalaada miyaanad arkayn anaka adigu taquulu inaad odhan kartid cindii agtayda waxaa miqdaaru radlin radal qadarkii zaytin oo min zaytin ya radalkii maxaa loo idaafeeye miqdaarkii baa loo idaafeye mota miqdaarkii baa loo idaafeyey miqdaarkii ayaa loo idaafeeyey waay walaa taqulu ma oran kartid cindii agtayda waxaa miqdaaru ishriina a rajulan oo nin saa ma odhan kartid laakin ka hore miqdaarka isaga waad utirin karta waayo isaga dee daatadiisa uma soconaba isaga maynuu socona isaga uma socono laakin cishriinka waynuu socona war kuma ado ilaa calaa macnan aakhara inaad macno kale uga jeedid mooyaane oo aad leedahay de nin waxaa jooga koobsaday dhawr dee labaatan nin ya waxay ahaan lahayn waa geesiyo waa deeqsiyo waa ya dee dhowr sifa ku kulmay de ina saa uga jeedid mooyaane laakiin sida hore oo ahaan ishriin inaad u idaafeyn kartaa kuma banaana buu leeyay wa min tamyiis cadadi tamyiis cadadka ayuu kamid ahday tamyiisu kam kam tamyiiskeeda kamtaal istifhaamiyati istifhaamiyada loo nisbeeyey wadalika kownu tamyiisiha min tamyiis cadadi xaasilun liana kam kam fi lcarabiyati carabiyada xaalada ay ku sugan tahay kinaayatun sarbeebid weeyaan can cadadin cadad la sarbeebo cadadkaasoo majhuuliljinsi jinsigiisa aan la garanayn walmiqdaari qadarkiisana aan la garanayn waxaa lagaga kinaayoonaya kamta shay cadada oo tira ah jinsigiisa aan la garanahayn qadarkiisana aan la garanahayn wahiy kamtaasi calaa darbayni laba qaybood bay uqaybsantaa istifhaamiyati mid istifhaamiye loo nisbeeyey istifhaamiyadaasoo bimacnaa ay cadadin imisa la macnaa imisa wayastacmilu waxaa isticmaalaha kamta man ruux baa isticmaalay yasalu weydiinaya can kamiyati shay shayga qadarkiisa wa khabariyatin iyo khabariyo khabariyadaasoo bimacnaa kaiiran kaiir la macnaa wayastacmilu waxaa isticmaalaha iyada man yuriidu ruuxa doonaya aliftikhaara fan wa tagtira iyo farabadin kam istifhaamiyadu waa imisa kamta kalena badni ama iftikhaar badni ama farabadni way kam camatan fara badana inteeda kuu sugnaatay waa farabadni wey ama fan saxiix walala macnahoogiibu ku baraya marka ma adka de kamta istifaamiyada bimacnaa ayi cadadin bay la macno tahay kamta khabariyada bimacnaa kaiir bay la macno tahay badni bay la macno tahay de wa tamyiiz istifaamiyati istifaamiyada tamyiiskeegu mansuubun mansuub weeyi mansuubkaasoo mufradun mufrada kamta istifaamiyada tamyiiskeegu waa maxay waa mufrad mansuuba warkuu cadyahayba xagga horena kaso sharxnay de taqul waxaad odhanaysaa sheekhow kam cabdan alla addoon badana malagtu intaan mulkiye alla fara badana intaan addoon mulkiye hadda u fiirso cabdan waa maxay waa mufrad waana mansuub yaana iskale waa timiiska kamta de wa kam daaran alla daar fara badana banaytu intaan dhisay alla fara badana daaraan dhisay haye kamtan eh, daarantan waa maay mina mufrad ahayn ya ila diyaar weeyaan jamceegii daaran mina mufrad ahayn sheek muna mansuubnayn ka tallaabay marka wa tamyiisul khabariya halka maxaynu ku haynaa kamta loo yaqaano alistifaamiya tamyiiskeegu mufradu mansuubun maadayg baa ku jiraba kuma jiro ya saasaan idhi <laughs> tmyistifaamiyada tamyiiskeegu mansuubun mansuub wey mansuubkaasoo mufradun mufrada taqulu waxaad odhanaysaa kam cabdan alla badana adoon Ah, kam cabdan ah, imise adoon <laughs> ayaan malagta ayaad malagta mulkiday wa kam daaran imise daar ayaad banayta dhistay carabkayga ah, sabqulisaan wey baaraka allahu fiik wa tamyiizu lkhabariyati khabariyada tamyiiskaagu makfuudun mid la khafdinayo way daa'iman ay fi daa'imin weligeedba kamta loo yaqaano khabariyada iyada tamyiiskaagu waa makfuudunba mansuubmaba noqoba iskuma ekaanayaan ba markaa sooma waa makfuud weeyaan iyada haddaba uu kuu qaybsamaya uma taaratan daraf iskaga nasbay uma taaratan uma fi taarati mar yakuunu wuxuu ahaani tamyiiskaasi majmuucan mid la jamciyey buu ahaani ka tamyiisi cashrati cashrada tamyiiskeega famaa duunaha iyo waxa ka hooseeya ya cashira tamyiiskeega iyo waxa ka hooseeya saw mufrad m saw jamac muan loo idaafeeya unde ya saasoo kale ayuu noqonaya mararka qaarkood ayo tamyiiska kanta khabariyada loo yaqaano taquul waxaad odhan ba kam cabiidin fara badana addoomo malagtu intaan mulkiy alla fara badana addoomo intaan mulkiy waa calaamatu taajub somalit waxa yare ka dambeeya fara badana adooma intaan u fiirso cabid waa maxay waa jamcu cabdin horta inuu jamc yahay waynu isla garanay waana makfuute waana makfuud kamaa taqulu sidaad u ohanaysid casharata acbudin toban adoon ayaan malagtu mulkiye <laughs> ya casharata miiskeygi mea sheekh dee waa acbud de waana loo idaafeeya sidaad cashare iyo waxa uga hooseysaba sidaad ugu idaafeynaysid ayaad kamta khabariyadana ugu idaafayn kartaa isagoo jamaca ma adko aacbudin saddex adoon ayaana malagtu mulkiyey alana wuu kusii tusaaliyey o halkii casharada kasii hoosisay jamc buu noqday iyadana wa taaratan wa fi taaratin marna yakuunu wuxuu ahaanaya tamyiiska kamtu mufradan mufrad buu ahaanaya sheekhow ka tamyiisilmiati miada tamyiiskeeda xaalada uu lamid yahay iyo famaa fawqaha waxa ka sareeya miada tamyiiskeegu muxuu asheer mufradade loo idaafeeyo famaa fawqahana waa maxay dee waa boqol wixii kasii badan ilaa kun ka gaarsi ilaa alif ka gaarsi mufrad majruuru noqonaya taqul waxaad oranaysaa kam cabdin alla fara badana adooma malagtu intaan mulkiyey fara badana adooma intaan yeesheen muna mufrad ahayn waa tamiiska miad kale kamaa taqulu sidaad u ohanaysid miata cabdin boqol adoon ayaan malagtu mulkiyey miadaa way tamiiskeyga imika <laughs> de waa cabdin muna mufrad ahayn maan la marka kamta khabariyada markasta horta waa majruur haan isla garano laakiin mar jamac buu noqon karaa marna mufrad buu noqon karaa jamaca markuu noqdo wuxuu lamid yahay ka tamyiiz alcasharati famaa duunaha markuu mufradka yahayna ya axad cashare iyo waxaan ujeedaa mia iyo famaa fawqaha warku ma cadda sheekh waa basiid bay la tahay wa alfa cabdin kun adoon ayaan malagtu mulkiye alfadan aawey tamiiskeygi waa cabdin tande meeshay noo taala muna mufrad majruurayn warku waa basiid bay la tahay wayajuus waxaa banaan sheekhow khafdu tamyiisi kamil istifaamiya istifaamiyada kamteeda tamiiskeyga in la khafdiya ayaaba banaan idaa dakala calayha marka u galo xadfu jarin xadfu jar marka u galo taqul waxaad oranaysaa bikam dirhamin imse dirham ayaad bikam dirhamin imse dirham ayaad ishtarayta kusoo gadatay imse dirham aad shaygan kusoo gadatay ya waa kamtii istifhaamiyad ahayd laakiin kamtiibuu galay maxay xarfujar maadaama xarfujaru galay tamiiskeegana waa laska jari karaa ama waad iska nasbin kartaa labadii qowl baa kuu banaan wlkhaafidu khafdiyaha lahu dirhamka khafdinaya min min weeyi mudmaratan xaalay tahay mid la qariya hata haw haysanoo kan baa khafdisa ha isku odhanine min baa meesha ku jirto inaga ka laqmayna mar kasta cabdan oo min cabdin oo inaga idhahna mintaasa meesha ku dhex jirta lalidaafatu idaafada maaha khilaafan qulnaa saasaa nidhi bu yiri sheekhu khilaafan ay mukhaalifiina xaalan ku khilaafayno lizajaaj sheekha zajaaj la idhaha waan ku khilaafana maxaynu haynaa meelaha madaanta u ah tamyiisudaadka ama tamyiisumufradka laba meelood bacd almaqaadiri wa bacd alcadadi athaali ka saddexaad min madani tamyiizilmufradi tamyiizulmufradka meelaha loo maleeyo ee badana u dhaco laga fisho xaalada uu kamid yahay ma weeyi maagoo dalla ku tusiya calaa mumaaalatin isla mid noqosho isleekaasho iyo isla mid noqosho naxw qawlihi tacaala walow ji'na bimilihi madadan oo kale waa madadan taasoo kale muxuu daba dhacay dee mili buu daba dhacay muxuu daba dhacay mili oo isleekaashaa isku mid noqoshaa iyo wa qawliba odhahdooda ay yidhahdeen ina lanaa anaga waxaa noo sugnaaday amhaalaha geela oo kale ibilan oo min ibilin geel ah maxay daba dhacday ibilanti amhaal bay daba dhacday waa isku mid noqoshood mil mil sheega lamidkaa wey araabicu meesha afraad u daba dhaca maa wey maagaasoo dalla ku tusiya calaa mughaayaratin kala duwanaansho naxw ina lanaa anaga waxaa noo sugnaaday hayrahaa tan kayrkeed ibilan oo geela dee ayr waa muhaayirana tusinaysaa moogtahay aw shaaan ama idaa waa jamcu shaatina moogtahay tulaq cala adakari walunha labka iyo dhidiga labada waa ya shaat labadaba ku dhacaya luqahaan markaynu saa nirahno iyo wankii baday warku ma addo iyo wamaa ashbaha dalika madkuurkaaya wixii shabaay imise meeladuu daba dhacay sheekh bacd almaqaadiir ko bacd alcadad laba ya bacda ma yadulu calaa mumaathala bacda ma yadulu calaa mughayara maynaan taasuna ka soco waqad ashartu waxaan ku ishaaray bui sheekhu biqowli qowlkayga waxaan ku ishaaray waaksir wuquuci aan idhi ilaa ana tamyiisa almufradi tamyiis lmufradku laa yaktasu inaanu gaar ku ahayn bilwuquuci dhid bacd almaqaadiri maqaadirtun hadaba joogin adu maqaadirun hadaba joogin ya ila waaksir wuquucihi bu yidhi soo ma bacd hadaba joogina meelaha kalena wuu daba dhacaa muaibati iska sabra muair nisbati nisbada ka fasira ala qismayn laba qaybood buu qaybsamaya muawalun muxawalin mid lasoo wareejiyey iyo wagayri muxawalin mid aan lasoo wareejin falmuxawalu ka lasoo wareejiyey carabku maan marinana ala alaaati aqsaami waa saddex qaybood muxawalin min alfaacil mid faacil laga soo wareejiyey wadalika tusaale naxwu ishtacala ra'su shayba asluhu asalkiisu wuxuu ahaa ishtacala waxa huray shayburaasi madaxa ciradiisii fajucila mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi waxa laga yeelay faacilan faacil baa laga yeelay wlmudaafu mudaafkiina tamyiisan tamyiis baa laga yeelay oo anigini lahaa ishtacala shayburasi isgu asalku ahaa faxudifa almudaafu wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu fairtafaca kairtifaacihi faxasala alibhaamu fautiya bilmudaafi almaxduufi saxiix walala intaasa ku jirta iyo wa muxawalin cali mafcuulin bimafcuul laga soo wariyey naxwa fajarna alarda cuyuuna asluhu wuxuu ahaa wafajarna cuyuuna alardi fa fucila waxaa lagu sameeyey fiihi tusaalahan mithlu maa dakarna waxaan soo sheegnay oo kale iyo wa muxawalin mid laga soo wareejiyey can mudaafin mudaaf mudaafkoo hayrihimaa labadan ahayn wadalika kayrkaasi kaa'inun bacda afcali tafdiili afcalu tafdiil dabadii buu ahaaday afcalu tafdiilka almukhbari bihi lagaga khabray camaa mubtada ayaa lagaga khabray mubtadaha oo huwa mubtaduhu muqaayirun u muqaayarooba litamyiisi tamyiiskan meesha yaalla u muqaayaroobaya muxuu ku yidhi iyo wa muxawalon mid laga soo wareejiyey can mudaafin mudaaf mudaafka oo hayrihimaa labadan aan ahayn mafcuul iyo faacil aan ahayn wadalika hayrkaasi kaainun wuxuu ahaaday bacda afcali tafdiil horta afcalu tafdiil buu ka dambeeya afcalu tafdiilka waxaa shardi u ah almukhbari bihi ee lagaga khabray oo afcalu tafdiilki waa khabar camaa mubtada lagaga khabray mubtada huwa mubtadahu muqaayirun u muqaayarooba litamyiisi tamyiiskan meesha yaala afcalu tafdiilkii waa khabar ya waxa lagaga khabraya ee mubtadihii iyo tamyiis iyo mumayiska oo tamyiiski isku mid maaha isku mid maaha tusaalaad ku fahmi wadalika tusaale qawlika zaydun zayd agtaru mid badan weeyaan ninka adiga xaggaaga cilman cilmi buu kaa cilmi ahaan buu kaa badanya aslu asalkiisu wuxu ahaa cilmu zaydin akharu bu ahaa culuma warku wuu cadiya moogtahay cilmu zaydin akharu ayuu asalku kadibna cilmigii baa la kadibna zayd baa meeshiisii fadhiistay muxuu daba dhacayaa hadaba kan eeg muxuu daba dhacay bacdu afcal tafdiil buu daba dhacay tamiiskani u fiirso cilman eeg mayna aar ka horey way ka horeysaa aar khabar ma tahay mise ma way tahay ciday khabarka u tahay oo mubtadaha ah oo zayd iyo cilmigu ma isku mid ba de cilmiguna waa gaar zaydna waa gaar warkuma caddo markaa daabidka waa in laga helo waaya asluhu wuxuu ahaa cilmu zaydin ba agaru badan iyo waka qawlihi tacaala ana aniga ayaa agaru minka maalan wa acazu nafaran ah. saasuu ahaa maali aar imika da inaga soo taxliilina ya marka anadaa mubtadaha noo noqotay iyo maalku mayna kala duwanin de way kala duwan yihin maalna waa gaar anana waa gaar damirku cidduu ku dhacaya saxiix walalah akarina khabar bay noqotay mana mutaabaqayn wa ka fain kaana haddaba hadduu yahay alwaaqicu ka dhacay bacda afcali tafdili afcalu tafdilka dabadi ka dhacay huwa isagu caynulmukhbari canhu ka lagaga khabraya cayntiisa hadduu yahay wajaba waxa waajiba khafdu bilidaafa in idaafa lagu khafdiyaaba waajibaba ya hadda markan sanuu leeyahy waa marka ina isku jinsi ahayn mubtadihii iyo iyo waxa iyada ka dambeeya markaan isku jinsi ahayn haddaba hadday isku jinsi noqdaan ka lagaga khabrayo oo mubtadahayo iyo tamyiisku ka waran waxa waajib noqonaya in idaafe lagu jiro maxay tamyiiskiide tamyiiski in idaafe lagu jiro war kuwa caadi ay la tahay soo ma ka qawlika odhahdaad iyo wixii lamida ah weeyaan maalu zaydin aktharu maalin haye ya kii akhar lagaga khabrayo oo maal ah iyo tamyiiski oo maal mena isku mid ahayn waa la jeraya adaba idaafa lagu jeraya marka maalu zaydin aktharu maalin baa la ska odhanaya warku ma caddo waa faaid kuso kordh kutubti hore ad ku hayn ilaa in kaana inuu yahay afcalu tafdil afcalu tafdil mudaafan mid loo idaafeeyey ilaa hayrihi kaa ayrkii mid loo idaafeeyey inuu yahay mooyaane haddee hore hayrkii loogu sii idaafeeye miya isaga mansuubkii lakin iska ahaan naxw zaydun zayd aktharunaasi dadka kaugu badan weeyi maalan xagga maalka masaad ku qorya ka kala duwan yihin bede waxaad fiicnaan lahayd zaydun akramu naasi rajulan ah, zaydun zayd akramunaasi dadka kaugu karaamo badan weeyi ya rajulan rajulan rajul ahaan kaalibtisna iska noqon kara aduu khulaasideedu waa maxay haddii ayna isku jinsi ahayn waxaan ka dambeeyey iyo waxay khabarka u noqotay waa la nasbinaya haddii laakiin haddii isku jinsiyiina maxaa la samaynaya waa idaafa lagu jaraya haddee wixii aan loo idaafeyn wax kale horteed loo idaafeeyeyna waa laska nasbin wey warku ma caddo waqad yaqacu inuu dhaca ayaa la arkaa kulun mid kastoo min alxaali xaalka kamid wa tamyiis iyo tamyiiska kamidii muakidan xaalow yahay mid wax adkaynaya muakidkaasoo hayra mubayinin aan cadaynayn lihayatin haye aan cadaynayn walaa daatin daatan aan cadaynayn walkii waqad yuakidaani aan kulahaa mithaalu dalika arrintaa tusaalegu fi lxaali xaalka dhexdiisa xaalada u ahaaday qowluhu tacaala weeyi walaa tachow hafasaadinina fi lardi dhulka hafasaadinina mufsidiina xaalatin kuwa fasaadinaya marka mufsidiintani dee tachow bay adkaynaysaa soo ma hay-adii iyo uma walaytum waad jeedsateen mudbiriina xaalaatin kuwa daba jeedinaya tan lafteeduna waa iska taajiid wey wa yawma maalin xus ubcau laysoo saari doono hayan xaaladan ahay mid iyadna waa taajiid fatabasama waa muusooday daaxikan xaalayo mid qosliya intaaso dhan waa xaala muakida weyda xalaban soo qaadana wa tudiiu fii wajhi dhalaami muniiratan ka jumaanati lbaxriyi sulla nidaamuha budi wa tudiiu fii wajhi dhalaami muniiratan ka jumaanati lbaxriyi sulla nidaamuha baxrulkaamil sooma watudii way iftiiminaysaa bu i hiya baqaratulwaxshigu fii wajhi dhalaami madowga bilowgiisa iyo awelkiisa muniiratan xaala ay tahay mid werwerasa oo wax iftiiminaysa ka jumaanat lbaxriyi badda jawharteeda oo kale taasoo sulla la siibay nidaamuha tixii iyo wixii isku hayey la kala daadiyo la kala siibay maxalushahidka maad garanaysaan muniiratan halkee laga xaalaynaya wa tudiu faacilkeega tudiu mayna waa waa tawkiidun ومثال ذلika arintaa تusaale gu fi tmyiز tmyiزka dhexaysa qwlهu taعalى ilahy qowlkiisa weyi iنa cidaة shهوr bilha tiradoodu cind الlahi ilahy agtiisa ugu tiradii اثنا caشhر labiyo toban wey شhهra o min شhهri bila maxalushahidka maad garanaysaan ciddata waa ismigii ina itnaa casharana waa khabarkeegii shahran sheekho waa tamyiis oo halkay adkaysay halkay hee adkaysay dee shuhuurta hore adkaysay mina shuhuurta hore adkay shuhuurta hore adkaysatay shuhuurta horumay adkaynaysa shuhuurta hore ayaa waxa weeyaan adkaysay caamilkiis ma adkayn oo itnaa cashara lakin maxay adkaysay shuhuurta hore adkaysay wwaacadnaa musa alaaiina laylata waatmamnaaha bcashri fatama miqaatu rabihi arbaciina laylatan laylatan waa maxay waa tamiis arbaciin waa caamilkiisi arbaciin may adkayn lakin maxay adkaysay wawaacadnaa musa alaaiina leyla leyladaha hormay sii adkaysatay leylaha hormay sii adkaysay waa mumayis ama tamiis muakidade muakida lakin caamilkiisi mu adkaynta iyo wa qawlu abi aalibin abi aalib qawlkiisi muxuu yidhi walaqad calimtu biana diina muxammadi min khayri adyani lbariyati diina bul waaya wuxuu yidhi walaqad calimtu dhab ahaan waxaan ogaaday biana diina muxamedin muxamed diintiisu min khayri adyaani lbariyati makhluuqa diimihiisa togu khayrka badan inay tahay diinan xagga diin ahaana togu khayrka badan eega u fiirsa diinan waa tamiis ya tamiis ha ahaadee caamilkiisu waa khayr laakin maxay adkaysay min adyantus yaadki diinan ila kolka horeba adyanta laga fahmi macna ahaan ya laylada xagga dambe lagu sheegay laylada hore maan laga fahmi waka shahrinta xagga dambe lagu sheegay shuhuurta hore maan laga fahmi waa saa weyan adkaynta lagu sheegaya wa minhu isaga ayuu kamid ahaaday qawlu shaaciri ninka shaacirka qawlkiisa wtaglabiyuna bisa faxluhum faxlan waumuhum zallau min tiqu wuxuu yidhi wtaglabiyuna nimanka taklabiyunta la idhaahdo ya jariir ayaa yidhi isagoon caayay ninkii la odhan jiray akhdal akhdal ninkii la odhan jiray is caayi jireen moogta isagoo caayaya ayuu jariir yidhi beytkan ya taqlabiyintuna waa jamcu taglibiyin jamciisii wey ah, bilgayni mucjama nisba ilaa bani taglib ayaa loo nisbinaya waa qowma min nasaara alcarabi biqurbi ruum minhum alakhdaluu akhdal baana ka mid aha moogtahay sidaa darteed jariir baa ku caayaya waaya laamta ku jirta taklibna way kasrisan tahay talibiyuna bay noqonaysaa atalibiyu bay noqonaysaa waaya wataklibiyuuna nimanka taklibiyuunta la idhaahdo bisa alla waxaa xumaaday alfaxlu aabbaa xumaaday almaqsuusu bidamni ka dhaleecaynta lagu khasisaya faxluhum qoodhood iyo aabbahood weeyaan faxlan <laughs> qoodhaan iyo aabbahaan buu xumaaday aboodbaun bule meel un soo jeedaan wa ummuhum nimanka taqlibiyiinta la idhaahdo hooyadoodna waxa weeyaan buu yidhi wa ummuhum hooyadoodna zallaau waa mid dib yar buu yidhi <laughs> waa mid barya yar buu yidhi mintiiqun oo dabagufayn badan <laughs> si ay u weynaato aya mari iyo wasku <laughs> buushaysaa bu yidhi ya meel buu kaga saaday maogtahay ya nega laakin maxana khuseeya fahlan mina tamiis makidahan de halka hore macnihi laga fahmay waayahay wa sibawey sibawey raximah allahu tacala yamnacu wuxuu diidayaa an yuqaala in la idhaahdo nicma rajulu rajulan zaydun in la dhahdo wuu diidaya nicma alla wanaagsana arajulu ni wanaagsana rajulan rajul ahaan wanaagsana ay almaqsuus bilmadxi zaydun zayd weeyaan watawaluu way awileen faxlan faxlan bay awileen fi lbeyti beytka xaalad ku sugan yahay alaa anahu ahaanshiisay ku awileen xaalun xaal yahay xaaladaasoo muakidatu maakida waxay leeyihiin ya inaga daayo oo aynu ka dhigno faxlantan xaalo muakida aynu ka dhigno bay yihahdeen muakida aynu ka dhigno siiba weybaaba saale laakiin oo isagu diidaya in laga dhigo sidaa wa shawaahidu shawaahida calaa jawaazi mas'alati mas'alada banaanaashaheegana kuugu daliil ihi kaiiratun sheekh way fara badan tahay in la keena aad u fara yahay falaa xaajata wax baahi may ahaanin buu ila ta'wiili in la leexleexiyo wax lagu awilo baahi u yeedhsan u keensanaysaa maba jirta buu iskaba dhaaf sheekh kaana wuxuu yidhi wadukuulu tamyiisi tamyiisku inuu galo fii baabi nicma nicmo baabkeega wa bi'se iyo bi'se baabkeega inuu galaa agharu isagaaba ka badan bu yidhi min dukuuli xaale xaale inuu galo baabka nicmo iyo bisa ya inuu tamyiis galo iyo inuu xaalgalo kee ku badan waxaa ku badan bu yidhi inuu tamyiis galo walidalika wax ta'wiil iyo wax leeleehina uma baahno baabulistithnaa'i hada kani baabulistithnaa istithnaa baabkiisii weey wallahu aclam malawaad naxdeen kuma darano sheekh